allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wbacd fasalaamu اllahi calaykum waraxmat wbarakaatu shaadhkaa weyne sheekhu ii geliyey waan ka cudur daaranaya e marka koowaad waayo akhaaf waxaan ka cabsanaya inaanan buuxin marka labaad waxaan u malaynayaa dhallinyaradu inay odayadii u diideen meel ay fadhiistaan waayo waxaan arkayaa uun dad madax madow allah idinku anfaco kelmaddaha caawa odhan doonaa waa ahmiyatu tawxiid mudnaanta uu leeyahay towxiidku waa shahaadateynki waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu eraygaasi waa diinta oo dhan waa shicaaru diin ilxaq diinta dhabta ah shicaarkeeda ama astaanteeda ama waxaynu odhan karnaa waa slogan sloganiska waxaa la yidhaahdaa shacaaraadkan la taago ee lagu soo gaabiyo macno ballaadhan haddii uu in uun islaam lays odhan lahaa erey ku kooba ereygaasi weeyaan erayga ah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah ayay diintani ku koobantay xataa arkaanuliimaanka markaynu eegno aliimaanu billaahi markaynu idhaahno waxa dambe o dhan isagaa loo idaafaynaya aliimaanu billaah inta dambe waa wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa biliqaa'ihi aw bilyowmi alaakhiri wa bilqadari khayri kullaha waa idaafaat ilaahay loo idaafaynaya subxaanah wa tacaala laakiin asalku waa rumaynta alle subxaana wa tacaala culammadii hore waxay odhan jireen tawxiidka waxa la yidhaahdaa alcilmu billaahi waalcamalu lilah ilaahay oo aada garato oo aada aqoon u yeelato faclam annahu laa ilaaha illa allah allo aada garato subxaanah wa tacaala iyo garashadaasi oo aada ku dhaqanto waxay sheegayso ilahay dartii aad wax samayso culimmada badhkood waxay odhan jireen markay tacriifinayaan towxiidku waa laba oo waa towxiid almacrifa walibaat iyo towxiid alqasdi waalab waa towxiidka macrifada ama garashada iyo sugitaanka alle subxaanah wa tacaala iyo towxiidka acmaasha wixii adiga kaa tegaya inaad xagga alle ula qastido oo aad ula tagto culimmada badh waxaa arki doontaan iyagoo yidhaahda towxiidku waa alaaatu aqsaam waa towxiid اrububiya towxiid اluluhiya towxiid اlasmaa wasifaat waxaasoo dhami waa taqsiimaad cilmiya waa uun in la soo dhoweeyo taqsiimaad loo sameeyey haddaad tidhaahda waa mid iyo waa laba iyo waa saddex macnuhu hal baad wada sheegaysaa waa ilaahay barashadiisa iyo wixii camalkaasoo fulayo aad ilaahay subxaana wa tacaala keligii u wajahdo ama keligii aad la qabato yani waa labadaa qayboodoo qaybi waxa weyaan wixii isaga ka yimi inaad rumaysiyo wuxuu isku sheegay qaybina waxa weeyaan wixii adiga ficilee kaa tegaya ee xagga alla qabanaya inaad keligii ula timaadid hadday salaatay hadday soontay hadday zakatay hadday warditay wax kastoo aad qabanayso oo xagga alle aad u samaynaysa inaad keligii la qasdido wixii xaggiisa ka yimin inaad sidooda u rumayso macnaha ballaadhan ilaahay wuxuu u doortay erayga ah laa ilaaha ila allah eraygaa macnihiisu waa ilaah xaq lagu caabudaa ilaahu waa macbuud waa la caabudo sanam ha wuxuu doona noqdo wax kastoo la caabudaa waa ilaah ilaah xaq lagu caabudaa ma jira alle mooyaane waa ka eraygaa ilaahay qur-aanka isagoo sharxaya leh afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawa ka waran baa ilaahay leeyay ka ilaahiisa ka dhigtay hawadiisa waxa ay naftiisu doonto hawadiisa ama waxay naftiisu doonto kii ilaah ka dhigtay qur-aankana waxaa ilaahay ku tilmaamaya rususha waxa lagu soo diray dhammaantood inuu eraygaa wixii ilaahay rasuul soo diray oo dhan nusuusta xadiidku ay ku sheegto saddex boqol iyo dhowr iyo toban wixii nebi la soo diray oo dhan oo boqol iyo dhowr iyo labaatan kun axaadiista qaarkood ku tilmaamto waxoo dhami ereygan un bay wadeen was'al man arsalnaa min qablika min rusulina أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون wixii aan rasuul soo diray ama wixii dad hore weydii baa ilaahay leeyay ma waxaanu yeellay cid kaloo la caabudo aan alla ahayn ama wixii adiga rasuul kaa horreeyey waxaan diray annahu laa ilaaha ilaa ana haddaba ilaahay wuxuu u doortay ereygaa laa ilaaha ila allah lama odrhanin laa rabba ila allah laa khaaliqa ila allah kuwaasiba waa sax soo maaha laakiin ilaahay wuxuu doortay cinwaanka diintani inuu noqdo maxay laa ilaaha ila allah oo waa maxay waa masalada inta badan bini aadamku muranka geliyo awaaiftan dambe yar ee soo baxday hadda mooyaane ilaahay iyo weynidiisa iyo kelinimadiisa iyo dunida inta badan muran kama jiri jirin xataa ibliis oo aabbaha sharka ah qur-aanku wuxuu tilmaamaya inuu rumaysanya ilaahay inuu rabbiyey ibliis laftiisa oo ilaahay waa ka ku tilmaamaya inuu leeyahay fabicizatik ama khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiib ilaahay inuu khaaliqyo rumaysanya qaala rabbi faandirnii inuu rabbi yahay buu rumaysanyay qaala rabbi bimaa awaytanii lausayinanna lahum fi lard idan rabbinimadii iyo casiisnimada ilaahay uu rumaysan yahay haddana waa gaal waayo cibaadadiibuu ku shirig yeelay ilaahay markaasi wuxuu leeya subxaanah wa tacaala waxaan rasuul soo diray oo dhan waxaan ku soo diray erayga ah laa ilaaha ila allah saa daraaddeed masalada ugu badan ee dunida muranku ka oli jiray waa wa wailaa caadin akhaahum huda qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru reer caad waxaan u soo diray baa ilaahay leeyey walaalkooda huuda waxaan ku yidhi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru waxay ugu jawaabeen aji'tana linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabaa'una war ma waxaad noola timi inaanu alle keligii caabudno keligii oo wixii kale cibaado ahaayoo dhan aanu ka tagna masaasaad la timi bay leeyihin intaasi waa intaynu wada garanaynay hadaba waxaynu leenahay towxiidkaasi wuxuu ahmiyad iyo mudnaanta u yeeshay ee rasuul walba loogu soo diray ee dacwo kastoo ilaahay soo diraa iyada uga bilaabantay waa miftaaxa ama waa furaha qofka bini aadamka ah eraygaa waa fure hadduu furmo waxaa ka dambeeya ay fududii hadduu furmi waayana waxaa ka dambeeya ay adagii maxaa rusushoo dhamme halkan uga bilaabeen may meelo kale ka bilaabaan dadku dhaqaalu u baahnaa siyaasad buu u baahnaa mashaakil ijtimaaciyaa jiray mashaakilaadka way tiro badnaayeen bini aadamka haysta qur-aanka markaad akhrido ilaahay qur-aankiisa in badan wuxuu kaga waramayaa taariikhda bini aadamka weecadyada galee inxiraafaadka ah kuwo siyaasiyo qur-aan ka waramaya kuwo dhaqaalu ka waramaya kuwo ijtimaaciyu ka waramaya kuwo akhlaaqiyadu ka waramaya waxaasoo dhib ah oo la saxayay rasuul kastaoo lagu talagalay inuu saxa waxaa la yidhi waxaad ka bilowdaa tawxiidka darsigaygu caawa meesha ugu weynaa ma socdaa waa meesha tan marka ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeya isagoo nebi nuux ka waramaya laqad arslnaa nuuxan ilaa qawmi faqaala yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin ayru nebi nuux baanu soo diray baa ilaahay leeya tolkii loo soo diray waxaanu yidhi yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin ayru ilaahay caabuda keligii cid kaloo la caabuda ma lihidin fii suurati acraaf ama suwarka kale qur markaad akrido rasuulkii u horeeyey halkaasu ka bilaabay rasuul walibana saasu sheegaya nabiyulaahi huud baa le ucbud llaha maa lakum min ilaahin ayr nabiyullaahi saalix baa le ucbud llaha lakum min ilaahin hayr nabiyullaahi shucayb baa le ucbud llaha lakum min ilaahin hayr bale ilaahay baa wuxuu leeyahy walaqad fi kulli ummati rasuula an icbudu llaha wاjtanibu طaaguut rasuul waliba halkaasu ka bilaabay nebi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo ah rususha kii lagu khatimay isna halkaasu ka bilaabay xadiidka imaamu axmed iyo bayhaqiba warinayaan rabiica ibnu cabaad min bani dayn saxaabigaas oo dhallinyaro ah oo aan weli islaamin ayaa wuxuu yidhi waxaan soo raacay aabbahay waxaanu nimi buu yidhi suuqa la yidhaahdo dilmajaaz carabtu suuqiyay lahaan jirta isugu timaado wax ku kala gadato gabayada iyo aftahamada iyo qabaa'ilku isugu faanaa suuqaasaa nimi buu yidhi dabeetana waxaan arkay buu yidhi waa waktuljaahiliya buu leeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo hadlayo dadka ku leh yaa ayuha nnaasu quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu wardadow laa ilaaha ila allah dhaha tuflixu waa guulaysanaysaa waa liibaanaysaa oo dadku ku soo ururayo oo dabeetana nin baa daba socda buu yidhi qurux badan oo indhaha ashqara ku yara lxawil ah oo laba dafiradood timaha laba meelood ka guntaday carabtu dee waa tima dheeryiin sidan dumarkeenu u guntadaan oo kale bay qaarkood u guntan jireen dafirataan laba dacal ka guntaday ayaa daba socda oo wuxuu leeyahay innahu saabiun kaadib waa beenaale diintiisa ka tegay waa bidcoole ha dhegaysanayna buu ka daba buu yidhi waa adeerkii nebi maxamed ka warran hadii adeerka inta lagu daba dhigo meeshaad istaagtaba u waa benti kan yaraana waa adeera waxba kama jiraan wuxuu sheegaya nebi maxamed adeerkii baa daba socda dabeetana meeshuu istaagay uu diinka sheegaba adeerkiibaa wuxuu leeyahay innahu saabiun kaadib waa diintiisii mid ka tegey oo bidcoola noqday oo kaadib ah beenaalo ah aabbahay baan weydiiyey buu leeyahay saxaabigaa yare waxaa ku idhi abba ninka ninka daba socda waa kuba wuxuu igu yidhi waa adeerkii abulahab abulahab waa adeerkiiya ayaa ka daba socda xadiiska sheekh alalbaani saxiix buu ku tilmaamaya waxaan leenahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka bilaabay isla markaasi ciddii uu diray ee saxaabadiisii ahayd ee uu kale u diray wuxuu ku yidhi halkaa ka bilaaba halkaa maalan xadiiska saxiix ku yaalla mucaad ibnu jabal saxaabigii la odhan jiray baa wuxuu ka mid ahaa yaman u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay meesha uu tegayey yaman uu ka tegaya mucaad dadka degan inay ahlu kitaab yihiin innaka taatii qowma min ahli lkitaab dad ahlu kitaabaad u tegaysaa buu yidhi ee fadcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah ugu yeedh towxiidka ah laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah kaa ugu yeedh halkaa ka bilow ku yidhi hadday kaa aqbalaan salaadu sheeg hadday kaa aqbalaan yani markaasuu nabigu u tiltilmaamay wixii kale u qaban lahaa waxaynu leenahay marka tawxiidku waa halka laga bilaabo diinta tawxiidku bulsho kasta oo inxiraafta oo weecata oo qalloocgalo qaloocu meeshuu doonaha ka galo ereygaa u fiirso qaloocu meeshuu doonaha ka galo waa halka laga bilaabo su-aasha isweydiinta waxay tahay dadkaas rusushuu u timi ma isku wada problem bay ahaayeen waxaa laga yaabaa inay dadku yidhaahdaan weliba dhallinyarada waxoogaaga dhigatay dadka kan mushkilad ijtimaaciya haysata mushkilad siyaasiya haysata mushkilad dhaqaalaa haysata wadaadaduna wuxun bay leeyihiin tawxiidka hala iyo laa ilaaha illa allah iyo meelahaasunbaa ka waramaysa war dadka dhibtooda wax ka xalila waxaan leenahay waa wax magarato inkasta u bugaag badanoo af ingiriisiya akhriyay waa wax magarato xagguu wax magarakato ka yahay wuxuu ka moogan yahay taariikhda bini aadamka dunidu soo martay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan qur-aana wuxuu ku tilmaamayaa taariikh kooban consis ah, oo ku saabsan inxiraafaadka bulshooyinkii qalloocday qur-aanku bulshooyinka uu ka warramayo qaar baa siyaasad ahaan u qalloocday fircawn dee nin intuu dadka xaaqa haddana le maxay anaa ah rabbukum ulacla ka waran dictatorkaasi halkuu gaadhay intuu dad u khudbadeeyo ayuu wuxuu bulshaweynta ku leeyahy ana rabbukum ulacla bulshaweynta ka kaale xaashiyada xaashiyada iyo malaa waxaa la yidhahdaa qoladan dee ah, ninka haysta la haysata wasiirada iyo baarlamaanada iyo kuwan kaaga dhadhow ayuu la hadlay wuxuu uhi yaa ayuha almala-u maa calimtu lakum min ilaahin hayri dadkii laysla soo dhaaf mala wuxuu ku leeyahay ilaahaan aniga ahayn idiin garan maayo bulshadaas dad ka midaba wuxuu ku xukumay inaanay wiil dhalin waxay rag dhalaan in la laayo haddana rasuul baa loo soo diray towxiidka saxaya qur-aanku wuxuu ka waramayaa kuwo sana macaabuday nabiyullaahi nuux baa loo soo diray towxiid saxaya qur-aanku wuxuu ka waramayaa kuwo dhaqaalaha khiyaamo sameeyey oo tijaarada qalday oo waxa ka sameeyey oo awfulkayla wاlmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaahu kuwaasaa loo soo diray nebi shucayb laakiin wuxuu ka bilaabay ucbud اllaha ma lakum min ilaahin hayr markaan taariikhda qur-aanka aragno kuwaa la soo diray akhlaaqiyaadkoodu ay dhinteen nebi lut kuwii loo soo diray xaggey mashkiladu ka jirtaa markaa aan egna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed waxa loo soo diray iyadoo dunidu laba dowladooda waaweyne ka jiraan carab dhulkeedii inta ugu fiican gacmaha gumaysiga uu ku jiro bilaad rafidayn webigan dajle iyo meeshan uu maro iyo furaad iyo ciraaq dhulka kan dee waa baqdaad agteeda bershiyaa haysatay waa dhulkii barwaaqada ahaa ee lahayd shaam waa dhulka loo barwaaqo ah romaniska haystay koonfurta yaman iyo qaybta tan koonfureed iyana dhul barwaaqo ah bay lahaan jirtay iyagana labadaa dowladoodee waaweyn baa ku kala loolamayay oo marna xabashida oo dee dowlad masiixiyo ku xidhan dowladda weyne masiixigaabaa qabsanaysa abraha iyo gruubkiisii marna kuwa bershiyankaa qabsanayay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay dee baadaan iyo kuwaasaa joogay beershiyaa markaa haysatay idan carab dhulkeedii fiicnaa wax haystay tacbiirka cusub haddaynu isticmaalno dad gumaysiya waxaa kaloo jiray cadaalad xumo khaliij alcarab ama jaziira alcarabiya waxay ahayd meel nin waliba warankiisa wax ku dhacsado daciifaan waxba lahayn dumar waxba lahayn cid waliba dagaalku joogta yahay waxay ahayd meel noloshu cidhiidhitay lama nin ka bilow qadiyada cadaaladda ee cadaalad ijtimaaciya baan u jeedaa lama odhanin ka bilow maxay qadaayaadka qoominimada iyo dadka in la xoreeyo lama odhanin ilaahay waxaasoo problemo jiraba wuxuu yidhi waxaad ka bilowdaa qadiyat tawxiid waxay leenahay marka ilaahay qur-aanka markuu nicmooyinku ina siiyey sheeganayo ilaahi subxaana wa tacaala nicmooyin aada u tiro badan buu ina siiyey weedha ay qolada gaaleed in saansiyahan ay leeyahaan in badan tilmaama wuxuu ka warramayaa blue planetka waxay ku tilmaamaan dhulka marka kownka intiisa kale aynu naqaano loo eego inta aynu naqaano marka la eego waa meesha qura ee nololi ka suurtagaltay bal ee nolol aadam u cuntanta ay ka suurtagaltay dabeetana nin astrofisigiisoo qoraya nicmada dhulkan taallaya sida aadamka loogu habeeyey ayaa wuxuu yidhi waxaad mooddaa buu yidhi dhulku inuu yahay tailor made for forman dharka haddaad dukaanka ka soo iibsato waxaa laga yaaba gacanta intuu kaa leegyahay inuu sida karaasito kale lukunta kaagaba yaraado waxaa suurtagala inuu dhexda kaa leegyo xagga kaaga dheeraado laakiin marka aad tolotee dawaarwalow tagto dee meel kastoo adiga kamida ah la fuurinaya dabeetana marajam kugu ah lagu tolaya wuxuu leeyahy dhulku iyo sida uu samaysan yahay kownkan oo dhammi waa tayler made for man waxaad moodaa in bini loo tolay taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin kownka aynu naqaano isbeddel yaroo kastoo ku dhaca xiddigaha ka dhaco atmosfeerka ha ka dhaco dhulka ha ka dhaco isbeddel kasta oo ku dhaca wuxuu khatar ku yahay nolosha bini aadamka bay sidan ay tahay hadda ayay ugu qurux badantay inay ahaato ilaahay baa subxaana wa tacaala qur suurad buu kaga waramayaa culammada badhay u bixiyeen suuratu nicam waa suuraة الnaxl suuradda la ydhaahdo suuraddaa ilaahay wuxuu isdabataxayaa waxa nimco layna siiyey bini aadamka inuu ilaahay abuuray nutfa mahiina in laga abuuray dabeetana wlancaama khalaqahaa lakum baa laga sii bilaabaya nicmoolayda fardoolayda dhulka waxa laynoo sameeyey markaas haddana ilaahay wuxuu ka waramaya cirkan iyo dhulkan iyo nujuumtan iyo xidigahan iyo kawaakibtan wasakharna wasakharna wasakharna baa ilaahay tilmaamaya saa laynoogu taskhiiriyey inta ilaahay wado wadabu marka dambe waxaa la odhanayaa waxaa ilaahay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha baa ilaahay tilmaamaya ilaahay nimcooyinkiisa haddaad tirisaan maba koobi karaysaan baa ilaahay tilmaamaya ilaahay waxaasoo nimcaa markuu sheeganayo nicmada ugu hor sheeganayo suuradda waa maxay waa nicmatu tawxiid waxaasoo nimcaa markii la tirinayay aayadda koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ata amrullahi falaa marka lasoo tilmaamo yunazilu اlmalaaئikaةa biالruuxi min amrihi calى man yashaau min cibaadih an andiru anahu laa ilaaha ana fattaquun baa ilahay leey an andiru anahu laa ilaaha ana fattaquun ilaahay wuxuu ka bilaabayaa nicmada ah in ilaahay malaa'ig soo dejiyey waxyii uu soo dhiibay ilaahay amarkii ay ku soo degeen rususha ay u yimaadeen maxay wadaan an annahu laa ilaha ilaa ana fattaquun kalimatu tawxiid waxay culammadu yidhahdaan markaa waa akbar nicma deeq alla bixiye waa ta weyn bay yidhaahdeen deeqdii ugu weynayd ee ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka siiyey saa daraaddeed buu sufyaan ibnu waa axad اxufaad xufaad اxadiiث nin ka mid ah ama waa sheekh imaam shaaficiy imaam shaafici culamadiisii nin ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay maa ancama allah calى cabdi min alcibaadi nicmaة acdama min an carafahum laa ilaaha ila اllah nicmo ka weyn ilaahay addoon ma siinin in uu baray nicmada ah laa ilaaha ila اllah in la baray faman ykfur bالطaaquuti wayumin biاllah faqad istamsaka bilcurwati lwuhqa la nfisaama laha idan ayuha laxiba kalimatu tawxiid oo shahaadat lxaq ah ama dacwat lxaq ah oo abara'a min ashirk gaalnimadoo laga fogaado ilaahay wuxuu tilmaamaya inay tahay eraygaa daraaddeedba waxa khalqiga loo abuuray ee rususha loo soo diray ee kutubta loo soo dejiyey wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun وma أrslna min qblka min rasuuli ilaa nuuxii ilayh anahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun waxaan leenahay masalada tani waa xaqa hadduu sugmo xuquuqda kaloo dhamme ay sugmayso meelahan markaynu joogno siba casrigan dambe humanisimka waxaa la yidhaahdaa uu soo tiro batay waxaa maqashaan iyadoo dadku ay ka waramayaan xuquuqda caruurta xuquuqda hooyooyinka xuquuqda xoolaha xuquuqda environmentka soo waxaasoo xaqa ma maqashaan iyo hay-ada ka warramaya ka ma maqashay weli cid ka warramaysa xaqa ilaahay xaqa ilaahay waxaa ka warrama ambiyada iyo rususha waa wixii loo soo diray inay ka warramaan xuquuqdan kale bini aadamku uu ka warramaa waxay ku dhisantahay cala almughaalaba in la kala xoog bato maala xuquuqda dumarka waxaan odhan karaa hadda xaqa dumarka ee yurub yaalla wuu ka batay xaqa ninka imka haddii nin iyo gabadhi shaqo wada dalbadaan oo qualificationska ay isku mid noqdaan gabadhnimada xaq badan iyadaa inay gabadh tahay bay kaaga weynaysaa xuquuqda rag iyo dumarku maalan kolba qoladii xoog badata qolada kale hadday dumarku xoog bataanna iyana kama kacaan idan waa muaalaba waa hirdam nololeed bay ku dhisantahy xuquuqaha kaloo dhami waa nooca ilaahay xaqiisu hadduu sugmo xuquuqda kaloo dhami automatic bay u sugantaa qofka ilaahay xaqiisa qira wuxuu gartaaye ka dambeeya xuquuqda dambe oo dhan ilaahay baa qiraya ilaahay baa kuu sheegaya environmentku xaqu kugu leeyahy xooluhu xaq ay kugu leeyihiin walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa baa ilaahay leeyihi war dhulkaa fasaahadinina dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas hadday naklayar tahay iyo tasxiir tahay waxay doontaba noqoto waa bimaa kasabat aydi nnaas haddii xaq dumar laga warramaya ilaahay baa ka warramaya haddii xaq carhureed laga warramaya ilaahay baa ka warramaya suuratu luqmaan haddii idan xuquuqda kaloo dhami waxay sugantaa marka xaqa koowaad sugmo walidaalik baa ambiyadu waxay horaysiisaa xaqa koowaad mucaad ibnu jabal ayaa wuxuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucaad nin dhallinyaraa buu ahaa sidiisaba mucaad inkastoo saxaabada ragga u cilmi badan uu ka mid ahaa bale axaadiista qaarkood ay ku tilmaamayaan faqiiha inuyay aclamu lmuslimiina bilxalaali waalxaraam haddana wuxuu ku dhintay dhowriyo soddon jirba nabiga gadaashiintu sii noola dhowr iyo soddon jir buu ku dhintay waa raggii iyagoo dhowr iyo toban jiradaa islaamay buu ka mid ahaa nin aqoon fiican le buu ahaa diineed isagoo nin dhallinyaro ah ayuu nebi maxamed soo raacay oo dameer saaran nebiga calayh salaatu wasalaam oo dameer fuushan dameer yaroo cufayr la yidhahduu isna xagga dambe ka fuulay dabeetana nebiga iyo mucaadoo dameerka wada saaran buu nebigu wuxuu yidhi waar mucaadow yaa mucaad buu yidhi mucaadow dabeetana saxaabigu wuxuu ihi labayka wasacdika yaa rasuul allah ku ajiiba oo ku aqbalay ilaahay rasuulkiisiiyo waxba nebigu uma sheegin waa iska socdeen saacad markay socdeen buu haddana yidhi yaa mucaad sidiisi laguu saxaabiga ku jawaabay nebigu waxba uma sheegin waa la iska socday saacad haddana markii la socday buu nebigu u yaadhay waxay culammadu yidhahdaan min culamaai tarbiya waa ariiqo qofka loo tambiihiyo si uu wadadhego u noqdo wartalow nebigu waxaan uu sheegayaa waa maxay si uu yidhaahdo si ay arintu uu dareemo inay tahay wuxuu nabigu sheegi doonaa wax weyn oo loo baahanya inuu markasta kasta xasuusnaado nebigu muxuu ku yidhi atadri maa xaq ullaahi cala alcibaad mucaadow ma taqaanaa ilaahay xaqu addoomihiisa ku leeyahy xuquuqda alle ma taqaanaa buu weydiinayaa nebigu mucaadow ilaahay xaqiisa ma taqaanaa saxaabadu inta badan waxay garanayaan iyo waxaanay garanaynba waxay rabi jireen nebigu cilmi inuu kordhiyo dabeetana waxay ku jawaabi jireen allahu aclam warasuul ilaah iyo rasuulkiisa og nabigu alayh salaau wasalaam markaasu wuxuu yidhi xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya ilahay xaqu addoomaha ku leeyihi inay keligii caabudaan oo aanay maxay cidna ugu shiriik yeelin haddaba ayuha laxiba waxaan leenahay kelimada tawxiidku maaha eray afka laga yidhaahdo qura waxa weeyaan waa eray nolosha adduunyo iyo nolosha aakhiraba ku xidhanta hadday si dhaba loo qaato oo waxa ay sheegayso diinta ay sloganka u tahay lagu dhaqmo nolosha adduunyo waa la guulaysanayaa haddii si dhaba loo yidhaahdana nolosha aakhirana waa la guulaysanayaa inta badan dadku uu yaqaanaa nolosha aakhiro in la guulaysanayo qur-aankana dee waxaa ku taalla jannadaba in laga xaaraam yeelay maxay idii ilaahay u shariig yeeshay inay xaaraan ka tahay inay janno galaan hal xadiis baynu ta'aakhiro oo dhan ka tilmaamaynaa oo nin baa la keenayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam dabeetna sagaal iyo sagaashan sijili sijiligu waa files sagaal iyo sagaashan diiwaan oo mid waliba madulbasariyo inta ilika aragtiyo kala jiidan ayaa lasoo dhigayaa oo dunuubuu galaya kan ma gashay kan ma gashay kan ma gashay waxaba wuu qiranaya markaasaa miisaanka loo saariya waxaa leeya wax hasano oo maqan miyaad garanaysaa ilaahay rasuulkiisiiyo umay buu leeyay xadiidka saxiix wuxuu sheegayaa bataaqa baa la keenayaa ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah kaadh tawxiidka ah laa ilaaha ila allahya ayaa la keenaya kaadhkaasaa la saaraya dabeetana kaadhkaasaa ka xoog badanaya sijillaadkii oo dhan buu nebigu tilmaamay tawxiidkii ninka kan tawxiidku aakhira waa nooca laakiin midna ogsoonow tawxiidadu isku mid maaha sida loo dhawaaqo iyo sida loogu rumaysan yahay iyo sida loogu dhaqmo isku meel kama joogno waayo axaadiistu waxay tilmaamaysaa dad tawxiidkoodu naarba inuu galo uu ka joojiyey oo kow janno horta ka gelaya waxaa kaloo axaadiistu tilmaamaysaa qad tawxiidkoodu khafiifuu ku jiro oo dunuubtooda kale intay badatay uu la kici kari waayey dabeetana naarta intay galaan lagu soo nadiifinayo aakhirka marka dambe janno soo gelaya marka waxaan leenahay tawxiidku hadduu si dhaba ah u jiro marka koowaad buu naarta kaa mamnuucaya haddii khalal ku yaro jirana fudayd ku jirana naarta inaad ku waartaabuu kaa mamnuucaya idan markaa waxaan leenahay haddaad tawxiid ku dhimato waxa la hubaa inaad janno gelayso ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal haddaad tawxiid ku dhimatana waxa la hubaa inaad naar ka baxayso ama marka horeba ha gelin ama marka dambe ha lagaa soo saare aakhiro tawxiidku qiimaha intaha leeg buu ku leeyahy adduunkana adduunkana waxaynu leenahay qiimuu ku ah qiimayowa kaloo dhan caawa ka hadli maaya hal midaan tilmaamayaa qura waxaan tilmaamayaa isbeddelka nololeed waayo innagu waxaynu nahay ummad dhibi haysato wadankeenna aynu deganay ama caalam alislaami oo dhan caalamulislaami maanta bini aadamka dambu kaga jira waa wadanadooda inta dagaalku ka socdo bale lagaba yaabo dagaal tawxiidi inuu ka socdo waa wadanadooda inta dibudhacu ka socdo waa wadanadooda inta dulmigu ka jiro waa u badan dunida kalena waxba ka jira waa wadanadooda inta ugu badane bini lagu dilaa waqtigaan aynu hadda joogno mashaakil aad u tiro baa yaalla caalamlislaami oo haddana way towxiidsanayaane eh, maxaa kasi ah waa kii aan naarta wada badbaadinayn buu u egaya majmuucu tawxiidkeedu ama hadduu sax noqdo waxaan leenahay waa ariiqa lagu saxee ambiyadii hore o dham ay ku saxday laakiin dadku inta badan tusaaluhu wax ku fahmaa hadaba aan saddex tusaale bixiyo mashaakilka caalamka ka jira ee iminka jooga ka kaale waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo kuwii mashaakilkaas ahay nebiyey ahaynama kan bay ahay bal aan isla aragno cahdigii nebi maxamed calayhi salaau wasalaam ku salliga nebiga mashaakil jiray si uu u saxay nebigu calayhi salaau wasalaam iyo saxaabadiisi iyo qarniga labaatanaad nafsi lmashkila oo laysku dayay in la saxo labadaasaynu tijaabinaynaa cahdigii nabi maxamed calayhi salaau wasalaam carabi waxaynu odhan karnaa waxa malaa mashaakil dunida ka jiroo dhima ka jireen siiba jaziira alcarabiya dil iyo dhac iyo sakhrad khamro maalan khamro soo qaadno khamradu waxay ka mid ahayd carabtu dee si ah u cabbi jireen kaljarka dhaqanka ku biirtay dhaqanka waxaad ka garanaysaa gabay carbeed oo gabayadii hore jaahiliyada ahi inta badan inaanu jirin baa laga yaabaa ilaa iyo gabayga waxaa lagu furfurtaa af carabiga saddex shay khamriga cabistiisa iyo dumarka la tumashadooda iyo faraska fuulistiisa saddexdaase haddaad akhrido gabayadii jaahiliyada carbeed mucalaqaadka iyo kuwa kan iyo kuwa kan markaad akhrido saddexdaa shay waa iftitaaxyada gabayga carbeed wuxuu ahaa khamrigu si caadiya carabi waxay ka dhanto ay u cabto culamada mar waxay idhaahdaa erayga taajir haddaad maqasho wuxuu ahaan jiray ninka ka bax mushtareeya un khamriga taajir kaloo la lacagi ma jirin ninkaa kaa iyo ribadaa ugu badnaan jiray marka khamriga si caadiya ah loo cabi jiray qur-aankii koowaadee soo degaa ma odhan war khamriga iska daaya lagama hadal waxa laga hadluun tawxiidka sanamka caabudistiisa in la joojiyo aakhiro inay jirto janno inay jirto naari inay jirto ilaahay keligii la rumeeyo rususha la raaco baabkaasaa laga hadlayay nebigu calayh salaatu wasalaam abwaabtaasu ku bilaaba khamrigana waa la cabayey yaa cabayey saxaabada cabaysay aayaddii koowaad ee qur soo degta maxaa la tilmaamay suuraddan minhu sakaran warisqan xasana baa la waxaa la kala saaray risqa wanaagsan iyo canabka baa layidhi waxaa ka dhigataan midhaha waxaad ka samaysataan baa layidhi ku lagu sakhraamo iyo risiq fiican inaanu risiqa fiican ku jirin baa la tilmaamay laakiin lama odhanay waa mamnuuc haddana waxaa soo degay qur la leeyahay wa idmuhumaa akbaru min nafcihima khamriga iyo maysarka qamaarka dembigood ismigooda wuxuu ka badan yahay waxtarka ku jira haddana waxaa soo degay qur xadidaya wakhtiga la cabayo laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquluun khamrada ha cabina baa la yidhi salaada ha tukanina idinkoo maxay sakhraasa waxay noqotay khamriga in la cabo de markaa habeenkii markaa cishaa la tukado wixii ka dambeeya sisaaka ah aroorta aad u kacdo adigoo miiraabay oo kala miidhmay aad salaada u tukan karto ila salaadi kale wa isku dhadhowyihin haddaad cabto waad weli khamrigu waa waa sida loo cabayay aan tusaaladii ka siiyo cali bn abi aalib ayaa wuxuu rabay inuu guursadoyna nebi maxamed nabiga calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima ahayd buu rabay inuu laakiin waa la soo hijrooday adduun lama haysto markaa ninkan inuu aroostona doonaya xoolana ma haysto dagaalkii beder baa dhacay dagaalkii beder haniimadii la helay ayuu neef geela helay dabeetana wuxuu isidhi neefkaa geela aad arooska ku dhigatid maalinta aad qashid laakiin wax kale ma haysto nin kale israaceenoo dabada u baxeen oo inay iska soo xaabaxaabaystaan xaaba iyo waxa idkhriya inta waxaa soo guraan inay suuqa ka iibiyaan oo dabeetana waxoogaaga uga soo baxe kale uu ku aroos dhigto wixii markuu soo gurgurtay ayuu yimid intii uu ku maqnaa waxaa ayaa saxaaba khamri cabtay khamrigii la cabay meesha ragga cabaya fadhiya waxaa ka mid mida ah xamze nebi maxamed adeerkeed xamze xamza sakhraamay iyadoo meesha la sakhraansan yahay ayay habla heeseen dabeetana waxay ku heeseen kuruskiiyo beerka ma isu kaaya saartaan xamsoo sakhraansan baa kacay dabeetana hashii caliyo halkan joogta buu birta mariyey aablihii baa kuruskiiyo beerka laysu saaray waxaa yimi cali bn abi aalib war hashaydi maxaa ku dhacay waxaa la yidhi adeerkaabaa birta mariyey nebigu u tegay calayhi salaau wasalaam wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo balkaalaydkii xamsaha wuxuu hasha idinku sameeyey waa laysa soo raaco hashii baa la arkay siday u eg waa la dhaafay meeshii ay bahalka ku cabayeen bay iyagoo sakhraansan markay meeshii soo galeen xamse cagahoodu eega dabeetana ishukaru raacyeelaa madaxooda waa cali iyo nebi moxamed calayh salaau wasalaam dabeetana wuxuu yidhi wahal antum ilaa min cabiidi abi idinkuna miyatiin addoommihii aabbahay mooyaane ma wax kala ahayde waa nin sakhraansan waa iskaga tageen sidaasaa loo cabayay khamriga iyadoo sidaasaa waxaa soo degay qur'aan le maxay inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camal الshayطaan la sooa ilaahay leeya maxay fajtanibuu ka dheeraada baa la yidhi waa wakti ma waa shan iyo toban sannadood kadib shan iyo toban sannadood baa tawxiidkuna joogay khamraduna maxay fasaxahay oo la cabaya shan iyo toban sannadood kadib baa waxa soo degtay khamrigu waa mamnuuce maxay ka dheeraada maxay sameeyeen saxaabadii markaa waxay yidhaahdaan axaadiista barkooda waxay leeyihin saxaaba wuxuu leey anigoo ugu shushubaya oo beegagay gacanta ku haystaan ayaa dhawaqu yeedhay laleeyahay khamr waxaa soo degay quraan le maxay khamradu waa mamnuuc way qubeen waa wada saydhay wixii guryaa yaallo dhan la daadiyey magaaladii madiine togog khamriyaa furfurmay baa la yidhaahdaa magaaladii oo dhan khamrigu dareeray rag baa u nabiga calayh salaatu wasalaam ilan qadiyadani waxay ahayd nusuusta ka soo laakiin weli si shacbiya loo isticmaalayay waxay dhahan ilaahay rasuulkiisiiyo baanka de waa laga bacmushtarinaya xoola agoomeed baa ku jira aanu cadayna baa la yidhi waa agoon iyo xoolaheed waad garanaysaa nebigu wuxuu kuhi quba ma waa kuwii agoonta quba buu nebigu yidhi dabeetana quba qolo kale u timo waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo dee annagu dawooyinkaanu walaaqnaa waxoogaa dawooyinaanu samaynaa markaa dee dawooyinka qaar baan looga maarmino waxoogaa baanu ku darnaa ee intaa noo fasax isagaaba xanuuna buu nebigu isagaa daaah ee dawo maaha qolo kale u timo waxay dhahdeen rasuulkiisiio annagu dhul qaboobaa baanu degannahayo dee shaqada lama qaban kare waa isku yaro diirinaa waa ku yaro dhufanaa si aanu kulayshano isagaa jooji wax sababoo kastoo ay sheegaan wuu diiday nebigu masalada khamriga wax kasta oo la sheego wuu diiday bale wuxuu tilmaamay toban baa malcuunina buu yidhi ka walaaqa ka qaada ka sida ka iibiya ka caba ka waxoo dhami waa malcuun buu nabigu tilmaamay calayh isalaatu wasalaam khamradii way istaagtay hada askar lama dirin oo guryaha lama baarin oo bulis meelaha lama dhigin magaalada in khamri soo gelaya inaanu soo gelin mujarad waxaa soo degay maxay khamrigu waa xun yahaye ka dheeraadabaa soo degtay dabeetana waa laga dheeraado idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bulshada dhibtii haysatay wuxuu ka bilaabay khamraa jirtay zinaa jirtay boobbaa jiray dhacbaa jiray kambaa jiray halkaa lagama bilaabin waxaa laga bilaabay war ilaahay rumeeya oo cibaadaysta oo rabbi laga bilaabay markay dadku qumanaadeenna waxaa loo sheegay axkaamtii sharciga ahay kaana daaya kaana joojiya kaa yeela dabeetana noloshii mustaqiim bay noqotay nebigu shurdo iyo booliis iyo maxkamado dadka soo xidhxidha uma samaynin noloshii saasay ku hagaagtay yacni mushkila ijtimaaciya ayuu nebigu xallilay oo ah ka mida mashaakilka bini aadamka ugu adag aan qarniga labaatanaad nimaadna haddaba waddanka dunida ugu dhaqaalaa badan ee ugu cilmi badan cilmiga adduunyo ee ugu xoog badan ayaa go-aansaday inuu khamriga joojiyo waa waddanka maraykan waddanka maraykan culamadiisii sayniska waxay u arkeen khamrigu inuu boysinyey dabeetana waxa la yidhi khamriga hala joojiyo saynisyahanadoodii aqoonyahankoodii wuxoodii oo dhan baa isku raacay waxa layidhi maxaynu ka yeelnaa waxa la yidhi dadweynaha aftiha laga qaado kongareska labadiisa golayaasha guurtiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo kongareska labadaba hala mariyo madaxwe kongareska saxeexay afti dadweyne la qaado dadweynihii maraykan wuxuu batay khamrigu waa poysinahna ah laga joojiyo waa aqbaleen congreskaa u footeeyey waa aqbaleen sinatorskaa la geeyey waa u footeeyeen waa aqbaleen dabeetna waxaa la yidhi qadiyadda tani waa inay noqotaa mas'alo constitutionka lagu daro federal government qaanuunu soo saaro maraykanku fatherska ama qoladay u yaqaaniin aabbayaashii kawinay waddankana isu geegeeyey ayaa u dhigay distoorka distoorka maraykan markaa inta badan wax isbedbedela laguma sameeyo wax yar oo isbedelaabaa ku dhaca wagaa waxay qaateen amendmentkii sideed aad wax ka bedelkii sideed iyo tobnaad baa la sameeyey dabeetana waxaa laga dhigay qadiyad distoria oo statesko dhami ay ku wada qasban yihiin inay fuliyaan stateku markaa xaquma laha inuu ka hadlo golayaasha eh, governorska iyo qoladaasi waa waa federal loobu ku jira waa constitutional waa dastuuri ummadda maraykan waa isku raacday waxay yidhaahdeen one year janisana weliba dadka ha la siiyo waa kii marka qaanuunku soo baxay waxaa la yidhi qaanuunku wuxuu hirgeli doonaa january january ayuu qaanuunku hirgeli doonaa intaasi ninkii warshad lahaa warshadiisa wax kale ha sii bedasho ninkay lacagi kaga jirta <laughs> kala soo baxo ha laga sii tabaabshaysto january markay gaadhayba qaanuunkii la dabaqay wadanka maraykan waxaa la yidhi si dadku bahalkan xumaantiisa loo tuso ha lagu daro waxbarashada laga bilaabo dugsi hoose ilaa jaamacad curriculumka waxbarasha lagu daray khamriga iyo xumihiisa iyo dhibaatooyinkiisa in la dhigo inanku markaa dugsi hoose markuu ku jiro waa loo dhigayaa dugsi dhexe dugsi sare ilaa jaamacad buu dhiganayaa khamriga iyo dhibtiisa dowladda maraykan xooggeedii cilmigeedii aqoonteedii tichnolojigeedii wixii oo dhan waxa la geliyay jaraaidku inay ka waramaan aqoon ka waramaan qaanuunyahanadu ka waramaan ee qolo kasta bulshada in la wacyigeliyo in khamriga la joojiyo buu sharcigu markaa hirgalay maxaa isbedelay dadkii khamrigii bay dayn waayeen balwaddii waa sii socotay xadhigaa bilaabmay waa socotay waxaa bilaabmay meelo la yidhaahdo blind pigs alkhanasiir اlamyaa waa meelo suuq madooboo lagu sameeyo khamrada waxaa bilaabmay awal khamradii hore de waaba la eegi jiro nooc gaara bay ahaydee xataa tii khashabka ethyl iyo labaduba inay soo baxaan dadkii wax indhabeela wax waasha wax ku dhinta wax sumooba wuxuuba way soo baxanayeen la khamro wax waliba ku jiraan waa socotay dowladdu xabsigay bilowday nus milyuun dadaa la xidho hafe milyan people ayaa xabsiyada loo tallaabiyey ijraamaadkii dhacay maraykan oo maxkamadii dil qofka biniaadamka ku xidhaa yar tahay laba qof baa la dilay oo ijraamka khabriga iyo wixii ku saabsan loo dilay laba qof ayay maxkamada maraykan dil ku qaadeen oo la laayay waa la waday laakiin dhowr iyo toban sano kadib ayaa dowladdii maraykan dib u shirtay waxaa la yidhi socon waa mamnuucistiiya maxaynu samaynaa khamriga ma cilmi cusub baa ka soo baxo ammaan sheegaya maya khamrigu waa khamrigii sidii buu poyson u yihi aqoon-yahanadu waxay leeyihiin aqoontu way sii korodhay tilmaamaysa xumaha khamriga ee may soo naaqusmin laakiin ayaa dib loo qaatay go wax laga bedelo oo maxay la sameeyo waxaa la yidhi mamnuucistii way fashishay mushkiladii aynu rabnay inaynu daweynaana way ka sii badatay xalku waa maxay aan iska ogolaana bay idhahdeen dabeetana dowladdii sare federal govermentkii waxay qaadatay dadka badh inuu wali mamnuuc ka yahay hadii khamrigu cabay intaasoo miligram uu dhiiggiisu gaadhayo khamrada laga helaa darawallada iyo kanaadoo sakhraasan gaadhi marka dhowr xaboo caynkaasaa federalku la hadhay intii kalena stateska waxaa la yidhi idinku go-aanka gaadha state walowba adugu waxaad aragto ka yeel ama qadiyadii distoriga ahayd ee madmadka lagu sameeyey waxay noqotay inay fashishay wixii ka dambeeyey khamragii dib baa loo fasaxay waa dhowr iyo toban sannadood su-aashaan idin weydiinaya waxa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toban sanuu ku joojiyey khamri dhowr iyo toban sano gudahood ayuu bulsho khamriyo caba waan aqoon maadiya lahayn waan jaamacada u furayn waan dhaqaale haysanin oo tijaaro ka tijaaranaysay oo aqoonta meesha taalla marka la eego khamriga u arkayay inuu caafimaadka wax ka taro u arkayay inuu qabowga wax ka taro u arkayay geesinimo inuu keeno u arkayay gabayadood iyo waxooda inuu ku jiro mentaalitigii yaalay uu noocaa yahay ayuu daweeyey dabeetana bulshadaasaa mar qura ka baxday khamri cabkii waanu ku guulaystay ariiquu marayna waa maxay ma aha mamnuucista kuma horeyne wuxuu ku horeeyey maxay wax ka bedelka maanka iyo caqliga qofka bini aadamkaa iyo maxay qalbigiisa iyo wuxuu rumaysanyah mamnuuca dhabtaahi waa wuxuu qofku naftiisa ka mamnuuco mamnuucu maaha qaanuunka waxaad iska egto waxaa yidhaahdaan wadanadaa kibrey waddan ka mida ayaa laba saacadood laydh baktiyey magaalooyinka ugu waaweyn dunida magaalo ka mida ayaa laydhku dame dabeetna dadkii boob bay u dhaqaaqeen dukaamadii iyo weerhowsiskii iyo meelihii baa lagu qaaday laydkii wuxuu baxay baa la yidhaahdaa iyadoo injineerka tv-ga sita iyo abiibka la ordaya aanad dee dadka qaanuunka iyo booliiska baa kala celinayay caqaa'idi may celinaynin idan nebi maxamed calayhi salaau wasalaam ilaahay markuu mashaakilka xalilayey mashaakilaadkii ummadaha wuxuu uga bilaabay towxiidka towxiidku markuu saxmo ayaa nebi waliba wuxuu kaloo ka hadlay mushkiladii ummaddaa haysatay maalan nebiyullaahi muusa ummad in la xoreeyo uu ka hadlay reer banu israa'iil buu xoreeyey nebiyullaahi shucayb qadiyat liqhtisaad in badan buu ka hadlayay nebiyullaahi luud qadiyadii xumahay samaynayeen in badan buu ka hadlayay akhlaaqiga ahaa ambiyadu dhibtii way ka hadashay laakiin waxa ka horeeyo laga hadlayay maxay towxiidka iyo iimaanka in la dhiso iimaanku markuu dhismay markaa waxay noqotay sida ugu fudud inay bulshada wax looga bedeli karo ama dowladdii cilmiga lahayd ee lacagta lahayd ee buuliskiiyo qaanuunka haysatay ee xoogga tijaabisay khamriga way joojin kari weyde booliskaada ninkii haystaa qoray maqaal uu kaga waramayo khamriga ma cilmi cusub baa laga helo ma waxbaa soo kordhay maya buu leeye waa fashilka unbay tilmaamaysa mamnuucistu inay fashil noqotay haddana waxay leenahay yurub iyo north america khamradii way mamnuuceen way iska sii daayeen wakhtiyada badan baa la iska cabaa laakiin daroogadaa la yidhi mamnuuca hadda trendkii abaa socda daroogadana in loo taag waanay fasixi doonaan iminka gobolada qaarkood waa la fasaxay teeda fudud baa la fasaxay taa laysku daweeyaabaa la fasaxay ta brifatka loo isticmaalayo qofkuu gurigiisa ku samaysanayaabaa la fasaxay wadanada qaarkood step by step way soo socotaa wakti dhow baad arki doontaa iyadoo mariwaanada iyo wuxoo dhamme ay fasax yihiin la odhan doono intaa ka badan ma cabi kartid iyo intaasaad eh, cabi kartaada waayo xal looma hayo bini aadamka qasab baan wax kugu marsiinaya iyadu ma socoto qasab baan wax kugu marsiinaya ma socoto haddaba waxaan leenahay mashaakilka bini aadamka waa lagu laga yaabaa inaad tidhaahdaan labada casri baa noocaha oo labada casri keebay aqoontu badantay keebaa dhaqaaluhu badan yihi keebaa jaamacaadku badan yihi keebaa iclaamku badan yihi keebaa mentalka maskaxda bini in manipulation lagu sameeyo ra'yulcaam in la kawino iminka ra'yulcaamka waa wax la sameeyo keebuu fudud yahay waxay ahayd la yidhahda casrigan baa waxaasoo dhamme fududaayeen casriga horey waxaasoo dhamme adkaayeen laakiin tusaale yaro saddexaad oo kooban aan tilmaamo casriga kan waxaa jira waddanka maraykanka dad madow baa degan ninka cadi dad qorayada qaarkood ay ku tilmaamaan boqol milyan ku dhodhow afrikada madooba waa la raray sida xoolaha loo raray dadka la raray inta ugu badane muslim bay ahaayeen inta la raray ayaa galbeedka la geeyey sayladaha waaweyn ee duniday ku kala iibsadeen intoodii ugu badnayd ilan sida haragga loo rara loo rari jiray ku sii baktiyi jireen kuwa xooggan unbaa xagga sare ka daadegi jiray kuwa xaggaa ka daadega waa la tumay qoladan maanta xuquuqulisaanka inoo sheegatiyo waxa kani xad bay gaadhsiisay ninka madow qoraalku uu dembi maxkamadda lagu taagan yahay waxbuu qoraa haddii la yidhahdo maxkamaddaa la taagi jiray qof bini aadamoo laleeya waxbuu qoraa dambi ku ah waa muslimiintaa si loo ilowsiiyo waxay aqoon lahaayeen oo dhan waxbuu qoraa hebel dembi bay ahay dadka waa la gumaaday qaarkood Oh baan filaya inay ahayd eh, maxaa la yidhaahdaa new york museumka ku yaala dadkay koonga ka qaadeen koonga waxaa degan dadka bigmska qayb ka mid a ah. dadkan gaagaabana yarar gobollo qabaa'ila baa degan intay qaar halkaa ka qaadeen bay idhaahdeen waa qofkii daayeerka ka yimi aan welihiba soo gaadhin museumka lagu daawanayo qof bini aadama meel ku jira oo yaro gaaban oo laleeyahay eh, waa daayeer soo koraya buu ahaayo hadda isu soo bedelay waxay dooneen bay sheegi jireen anyhow dadkii sidaa loo galay ee la tumay akhiiran waxaa la yidhi xor ka baxeen nolosha gebigeedba waa laga saara iyana markii dambe waxay noqdeen mujrimiinta dunida ugu ijraan badan gaangis dad wax oo khamri cabba oo waxbooba oo problem uun ah ha la laakiin waxay noloshii kale bay baabi'iyeen dabeetna dowladda maraykan jeelal baa laga buuxiyey lagu guray lagu guray lagu guray jeelkii waxba bedeli waa markuu soo baxaabuu shaqada halkii ka bilaabaya jeelasha laftoodii baa meel amniyo dadku ku noolaada noqon waayey oo laisku dilaya oo laisku kufsanaya oo wax kasta la samaynaya dabeetna dowladdu waxay isku dayday dadka markii dambe roblemkoodii markay u taag inay islaaxiso war aan dadka ka dhigna baa la projects bay dowladdu bixisay jaamacadaa la siiyey diimahaa la siiyey cid walba waa lagu dayay jaamacada ayaa waaa ka waa la yidhi cilmi baadhis ku samaysaa dadkan nidaamkooda ijtimaaciga sociologigooda psychologigooda kan kan kan daraasaha lagu sameeyo dadka kan bini aadamka lagu soo daro mashaariic badan baa lagu qaatay sakan hala la siiyo dhul ha loo dhiso iskuulla ha loo furo waxbarasho ha loo sameeyo jeelasha rehabilitation dib ha loogu samaybil wax allaaliya wixii la tijaabiyo o dhama way fashileen eh. way shaqayn waayeen gaangiskii qaar ka midunbaaba islaamay gaangiskii qaar ka mida ah ayaa islaamay dabeetana islaamnimadii bay kula noqdeen xabsigii gaangiskii weynaabay wax ka bedeleen waxaa soo baxay dadkii ugu khatarsanaa oo ugu musaalimsan niman weysaysanaya oo iska tukanaya oo cidna dhib hadda waa kuwii duriiduba qaaqda ka taagay ayaa markay weysada barteen balaayadaba ka baxay tawxiidkaa bedelay nimankaa taariikh badan bay leeyihiin oo baabkaa ku saabsan laakiin in kooban aan idiin tilmaamo nin baa jira soomaaliyeed oo jaamacadka maraykanka ka baxay waa p h d holder userja buu jaamacad ka ahaa qaybta beeraha iyo waxaasuu ka ahaa jaridada weyne maraykankan filaya ee cilmiga beeraha editorska toddobada buu ka mid ahaa baan rajaynayaa dabeetana maalintiisa sabtida iyo axadda ayuu jeel u dhow iska wacdiyi jiray jeel jaamacadda u dhow meeshaa jeelka waxaa ku jira juvenile maraykanku markuu dadkan madow loo taag waayey maca kuwa yaryar baa la xidhaa jeelal baa jira juvernailka lagu xidho shaniyo toban jir lixiyo toban jiro kuwa aan sideed iyo tobanka gaadhine qaanuunku qabanaynin jeelal gaaroo lagu xidhaa jira jeelku waasuu tegey wuu iska wacdiyey badh baa islaamay kuwii raaya islaamay baa noqday dad fiican qoladii jeelku waxay idhaahdeen war ninkani dadkan ka bedelay bal war wacdiga noo badi bay leeyihin kaalayo meesha si fiican wacdi Eh, ninkan researcherka b h d holdarka soomaaliyeed waa nin soomaaliya markii dambe stateka new york baa waxay yidhaahdeen ninka kani waxbuu ka bedeli karayaa noloshan jeelasha iyo kan marka waxaa loo soo bandhigay shaqo ah shaqada jaamacadda inuu ka tago stateka inuu shaqeeyo waa cid jeel inuu noqdo lacagtaana lacag ka fiicanaba u dhiganta in la siinayo ninkii soomaaliyeed wuu joojiyey shaqadii jaamacadda hadda labaatankii sane u dambeeyey baan filaya oo dhowr iyo sagaashankii baan la kulmay dee beri dhaweydna argeysaan ku kulannay dhowr iyo labaatan sannadood buu hadda ka yahay baan filayaa waa cid yahay waxaa loo qaatay isbeddelkuu ka sameeyey maxay xabsiga dadkan ku jira idan waxaan leenahay nolosha maanta joogta ee dowladda maraykan cilmigeedii aqoonteediiyo lacagteedii intay ku bixisay ay u taag weyday ee nooc kasta ay u adeegsato bini loo adeegsan karo oo isbedel ka samayn kari weyday ayaa waxaa isbedel ka sameeyey maxay nin laa ilaha illa la sheegayo xataa aanu takhasuskiisa ahayn takhasuskiisu cilmiga beera laakiin tawxiid sheegaya oo laa ilaaha illa allah dadka u sheegaya oo diin baraya ayaa isbedel ka sameeyey gaanbis aan jaamacadba soo gelin meelahan u akhridaan baan filayaa maalka magasin la odhan jiray maalka magas muxuu ahaa waa gaan gaangiskii waaweynaa ka mid a ah. isbedelkaa intuu sameeyey ummaddan wax ka bedelay bale kacdoonnaduu samaynaya daraaddeed loo dilay waxay leenahay marka haddaad rabto inaad inxiraaf gunta ka soomaalidu waxay dhahdaan milil dushii lama dhayo haddaad mililka nabarka xagga sare un buqbuqa yar haddaad dhaydhaydo intuu yaro bogsadaabo hadana hadhow maxay dib usoo dilaacaya waa inaad meesha gunta ka soo nadiifisaa isbedelka islaamku uu rabaa waa maxay waa inuu nolosha gunta ka nadiifiyo haddii gunta laga soo nadiifiyo waxa kaloo dhanna isbedelka waa lagu samayn karaya isbedelka lagu samaynayana isbedel fudud buu ahaanaya sida daraaddeed ba qur wuxuu inoo tilmaamaya wax allaaliya taariikhda bini aadamka inxiraafaadkii soo dhacay in lalahaa kow laga bilaabay ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayr xataa caruurta caruur baynu u taagalaanay soo maha qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nin la yidhaahdo luqmaan ilxakiim luqmaan ilxakiim ilaahay wuxuu qur-aanka ugu sheegay ninkaa la siiyey xakiim inuu ahaa ninkaa la siiyey qur-aanku xikmaddiisii dhan wuxuu inooga soo naqliyey ilma uu dhalay siduu ula dhamay ilmo dhalay si uula dhaqmay ilmaha uu dhalay markuu waxu sheegayay xabuu uga bilaabo waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yacidu ya bunay la tushrik biاllaahi ina shirka la dulmun cadiim wuxuu uga bilaabay yaa bunay war wiilyarahaygiiyow laa tushrik biاllaah qadiyat tawxiid ilaahay ha u shariik yeeli markaasuu wuxuu u sababeeyey sababta aan loo shiriig yeelayn waxay tahy ina shirka la dulmun cadiim cadaalad la galo ilaahay oo loo cadaalad sameeyaabaa u fiican baad xaqiisa u qiftade dulmi la galanaya ilaahay oo aad u foolxun oo inaad u shiriig yeesho ilaah ku abuuray ku arsaaqe kownkan leh inaad tidhahdo cid kale lala caabudaya walow naftaadana ha noqotee hawadaadana ha noqotee sida daraaddeed ayuhalaxiba waxaynu leenahay laa ilaaha ila allah muhimadda ay leedahay waxa weeyaan dadkeenna waxaa laga yaabaa inay u fahamsan yihiin aakhiro inay waxtar ka tahy haa weeyaan taasi aakhiro waxtar bay ka laakiin waxaan kaloo leenahay waxay waxtar ka tahay dunidan aynu joogno dunidan aynu joognaabay waxtar ka tahay waxaynu leenahay waxay waxtar ka tahay aynu u baahannahay aqoonyahankeenu yahankeennu wuxuu doono takhasuskaaga cilmigii ha ahaado aqoon-yahanku inuu fahmo meesha problemku asalka u ee laga bilaaba inay halkan tahay waxa kale aad samaysoo dhami waa debdemis yanii mashaakilku iska tiro badanyay ma lihin mashaakilka yaan laga hadlin ama yaan wax laga qabanin laakiin waxaad rumaysantahay mashaakilka kale aad qabanaysoo dhami waa debdemis bal horta dabkan sii bakti kana sii laakiin waa gunta ka toshaa soomaaliya waxay tidhaahdaa haani gun ka tolantaa aanta gunta yar hoosaa marka hore la tolaa kadib kor loo socdaayo sida loo tolaa insaanku qalbigiisa iyo caqligiisa waxa galu ka tolmaa horumarka bini waxa caqliga bini galu ka bilaabmaa isbedel kastoo bini ku dhaca isagu ka bilaabmaa dabadda kama bilaabma isbedel kastoo bini aadam isagu ka bilaabmaa waxaynu leenahay isbedel bini lagu sameeyaana waxaa ugu weyn isbedelka uu soo diray ilaaha og bashar kale isagoo abuuray alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir ilaahay ma wuxuu rabaa nolosha adduun ku kadeedanno inaynu aakhiro jannada galno maya diintani waxay u soo degtay noloshan aynu joogno inay islaaxiso ta inay islaaxiso adduunka inaynu liibaanno aakhirana inaynu liibaanno towxiidku wuxuu taraa kow inaad naftaada muطma'in noqoto alaa bidikr illaahi taطma'inu اlquluub dunida maanta aynu ku nool lahay waxaan filayaa wadannada qaarkood xabaddu intay disho waxa ka badan inta iyagu isdila wadano badan dagaalada dadka kaga dhintoo dhan waxaa ka badan inta iska disha inta istishaa markay tiro badatay dunida wadannada waaweyn qaar badan oo ka mid ah laguma qoro jaraaidka bejka dambe ee tacsida jaraaidada reer galbeedku inta badan bejadka dambe oo dhan tiro badan baa waxaa ku qoran tacsida dadka dhintay oo la tacsiyeynayo kuwaas waa mamnuuc laguma daro waayo waa problem la rabo in la aaso oo la rabin dadku inuu ogaado yaa isdila danyartu isma disho abaqada saraa ugu badan iyo midhal kalaaska dadka isdila reer galbeedka waxaa ugu badan dadka hantidana leh lacagtana leh midhal kalaaska iyo injineerada atibada siyaasiyiinta dadka waaweyn dadka waa kuwaasaa ugu tiro badan leh dadkan kaadixiinta iyagu shilinka raadinaya shilin raadiskaaba naftu kaga baxday marka inta badan iyagu problemka isdilka ma soo gaadhaan dadka ugu badan isdilaa waa dadkii noloshan wax ku haystay xalna looma hayo ma u malaynaysa dowlada qaarkood inay markii mashkiladda xal u waayeen ee baarlamaankoodu shiray dabeetna waxay dhahdeen si xal loogu helo bal aan ogaano daraasaha laga sameeyo dadku muxuu isu dilaa si daraaso looga sameeyo ila qofkii gurigiisiinbuu isku cijinayaa la ogaan maayo dowladdu ha samayso meel laysku dilo dabeetna dadku markay yimaadaan interview ha laga qaado oo foomam ha laga buuxiyo qofka maxaad isu dilaysaa maxaad u dhimanaysaa waa kaa kadibna ha lagu caawiyo sida u fududa laysu dilo taasoo qaab baa laysu dili karaa daad kaa marto waad dhimanaysaa waa dowladaha waaweyn dowlad ka mid ah way u samaysay si cilmi baadhis loo sameeyo ayaa dowladdu meesha tan u furtay dadka isdilayaa meesha imaada sababtu isu delaya wixii baa laga qoraya problemku dareemayo waa kan iyo wuxuu xalo arko waa la isku daya haddii la qancin kara in la qanciyo laakiin waddankiiba kuyubu meeshii u galay dowladdii dabeetana amar bay soo saartay war la xidho dadkan wixii dhimanaya iska dhintaan yacni mushkiladaan xal loo hayn maysan idan dunida maanta mushkilaad baa jira an tv-gu ka hadal oo jaraa'idku ka hadal oo waxani ka hadal oo mashaakil xaqiiqiyo bulshada adduunka haysata ah oo cilmi baadhisiidii la sameeyey xal ayla ayiin waxay dhahdaan caalam alislaami baa ugu yar dadka isdila maca mashaakilkiisa oo dhan maca kulli mashaakil ka jira qofku isagu nafta iska qaado dadka ugu tirada waxaan leenahay tawxiidka iyo iimaanku noloshan dhibteeduu xal u yahay nolosha dhibteedoo dhan xal u yahay waxaan leenahay waa fure u baahan hadduu rogmo ardiyada kale markaa way fududay dadka insocially politically economically waxaad doonto sheeg isbedel kasta oo kaleoo lagu sameeya si fudud baad markaa ugu samayn karaysa si fudud ayaad u samayn karaysa hadduuse asalkaasi dunsan yahay waa wax tiro badan leh markaa darsigeega caaw wuxuu ku saabsan yahay waar adduunkan kadeedkiisa nebiyullaahi yunus markuu godka markuu bahalku liqay ee badda hoosteeda galay muxuu ku dhawaaqay فnaadaa fi ظulmaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak ini kuntu min الظaalimiin ilaahay muxuu yihi markaa faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min اlغami wakadalika nunji اlmuminiin baa ilahay yihi waa ka aqbalay baa ilaahay yidhi baryadiisii laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ini kuntu min الظaalimiin ahayd waxaana ilahay leey wakadalika nunji اlmuminiin saasaanu u badbaadinaa dadka muminiinta bale nebiy llaahi moxamed alayh الsalaau wasalaam wuxuu ina leeyihi war hadday dhibtu idinku badato adkaato ducada saxiixaynka ku soo aroortay buu nebigu leeya akhriya ah maxay laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim laa ilaaha ila allahu rab lcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati warabu lardi warabu lcarshi alkariim war ducada akhrista buu nebigu leeya qadiyatu tawxiid yacni mashaakil kastoo ina haysta waxaa laynagu inaynu maxay tawxiidka dareenno qofku markuu tawxiidsado waxaa mamnuuc noqdo maxay dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo maxay iyo sharaftidiisaba inkastoo soomaalida iyo qaar badanoo muslimka maanta ka midi isagoo laa ilaaha illa allah le isagoo sujuudaya ay kow kaga siiyaan waxaana laleeyahay hadduu qofku tawxiidsado waxaa mamnuuc noqdo maxay idan ayuha laxiba faahfaahintu qur-aan iyo xadiid baa badan bay ku taallaa anigu waxaan aan raba inaan idiin sheega waa kelimadan qudha waxa weeyaan wixii problem taariikhiya qur-aanku inooga warramay dunida soo maray ilaahay wuxuu yidhi waxaa ka bilowdaan ambiyadii loo soo diray halkaa ka bilaaba dabeetana mashaakilka waa sixi karaysa waxaan leenahay markaa inaguna mashaakilkeenna ayna haystaa wuxuu doonaa ku saabsanaado mashaakilkeena ayna haystaa mashaakil badan baa ayna mid qabiil ayna haysta mid dhaqaalo ayna haysta mid siyaasadeed ba ayna haysta mid bulsheed ba ayna haysta mashaakil tiro badan ayaa ayna haysta oo dhammaantood daraasad iyo cilmi baadhis iyo aqoon u baahan laakiin waxaan leenahay isbeddelka aynu ka rabnaa waynu bays u ahaadaa tawxiidka iyo dadka in diinta lagu soo celiyo si awgeed waxaanu leenahay dadka raba inay wax islaaxiyaan aqoon ha ahaadaan siyaasiyiin ha ahaadaan ciday doonaan ahaadaan war halka ka bilaaba waxaa fududaanaya goolkiina hore u gaadhaan waxaan leenahay xataa hadduu jiro ifatool hadday jirto wadooyin badan oo wax lagu saxaa tani waa wadada u gaaban baan leenahay haddaabay jirto xataa wadooyin badan oo mashaakilaadka jira wax lagaga sixi karo intuu doonaba halekaadeen tani waa wadada ugu gaaban waayo waa waddadii keentay dadkii dunida ugu aqoon yaraa meeshii ugu abaarsanay deganaa ugu dhib badnaa inta dowlad aan lahayn taariikh dowladeednimo aan lahayn taariikh falsafi iyo cilmi aan lahayn saxaaraha carbeed ku noolaa inta la bedelo inay wakhti aan konton sano gaadhaynin xadaarada ugu weyn dunida ay ka dhisaan saxaabadii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam dabeetna alxadaara alislaamiya la sheegaa waa bayska u rasmiga ay ku dhisnayd wax kastoo ay soo saartoo dambe kun sannadood bay adawla luula dunida ka ahaayeen laakiin kunkaa sanadood waxa la wadoo dhami baysku ku dhismay ee xadaarada tan dhisay waatay saxaabadu u dhigeen haday bini aadamnimo hadday dhaqantay hadday diintay hadday akhlaaqtay hadday xataa qaab loo dagaalamatay dagaal akhlaaq ku salaysan bay keeneen xataa idan waxaan soomaaliya maanta xornimo waxay sheeganaysaa maxay dee toddobaatankii sanaa malaa maxaa ka dhiman waxyar saxinkaa maaha toddobaatan sannadood toddobaatan sannadood kadib nebi maxamed dunida muslimku halkay maraysa inana toddobaatan sannadood intaynu wadnay ayaynu nidhi berigii koowaad dimuqraadiyaddaynu tijaaminaynaa markaasaynu nidhi wartan waa lagu goblamay waxba laguma hayo waayo foodkii ugu dambeeyey waxay yidhahdaan soomaalidu laba xisbi bay ku gashay doorashada reer waliba xisbi yaroo hoosu lahaa haddana laba iyo markay xamar isugu tageen boqol iyo labaiyo labaatanna hal ku biireen nin qura mucaarad lahaayeen cabdirasaaqo qura mucaarad ahaa inta kalena s bay ku gashay waa lagu soo baxayay mabaadi'i ma jirin markii dambena waxa la xisbiga dowladda lacagta haya xagga la wada gala waa soo wado waxaa la yidhi kaasi socon waa inqilaab baa dhacay shuuciyad baynu qaadanay muddaa la waday waxaynu idhi fiic weydi oo maxayna anfacayaa jabhado waa jabhadayni wixii horeba waa burburini waxba waa la dhisiga oo maxayna anfacayaa reero wada suldaan baynu samayno reer baynu dabada gelinay maca aqoon reer buu dabada geliyey qabiil baynu ku wadnay waxa laanlaan ka yeedhaya waddankao dhan baynu samaynay waxba inaan fiici waaye waxba ma hayno yani qabaa'il tijaabinay oo dimuqraadiyad tijaabinay oo shuuciyad tijaabinay oo jabhadnimo tijaabinay oo dhulgoosinimo tijaabinay oo gobollo yaryaro eegnay waxba isbeddel ma jiro idan waxaan leenahay war gawaan baynu qodaynaa gawaan baynu weli qodaynaa haddaynu rabno inaynu isbeddel dhaba samayno toddobaatan kaa dunida baynu qayb qaban maaha xoog baynu ku qaban lahay aqoon baynu ku qaban lahay dunidan isbedel ka samayn karnahay seventy years waa wakti dad ay xad gaadhaan seventy years waa wakti saddex jiil ugu yaraan ay karaan laakiin maxaa inaga qura maaha caalam sidii loo gumaystay caqligii gumaysiga wali shaqaynaya caqligii gumaysiga caalamulislaami jooga marna xagga shuuciyadunbuu cararaya marna agga dimuqraadiyadunbu cararaya marna xagga reernimadunbuu kusoo noqonaya intaa unbaa ahlumulislaam oo dhami waday welina ay wadaan dadka badh baa waxay odhanayaan cadowgaa ina helay oo cadowgaa ina dunida cadow waa ka warra haddaad kubad baan cayaaraynaa oo tiimamka baan rabnaa inuu la beratanno oo lagaa soo badiyo maalin walbaa tidhaahdo timamkaasa xarfaane mar noo banneeya anagunaanu goolosha dhalinay caqliga cadowga ka warramo waa saasoo kale dee waa lucba dunidu ay cayaaraysa nin walibana maslaxadiisu wata ma adigu waxaad sugaysa inta laguu banneeyo inaad goolka soo dhaliso taas nonsens weeyaan waa waxaan jirin tiimkaaga intaad diisato waa inaad isku daydaa maxay inaad goolkana ka dhalin karto adna aan lagaa dhalanin caqliga rasmigii waa kaa inaad eh, adigu difaacaaga xoojiso aanu ku marin cadowga hujuumkaaga inaad xoojiso adigu aad gool dhaliso laakiin eh, qolada kale maxay u xoog badnaatay war maaha de war maaha idan cadowbaa ina haysta iyo gaalaa inagu tiro badata iyo waa laysugu keen yeedhay waaas war maaha waxaas war maaha caruurta iyo dumarkaa loogu sheekeeya waxaas war maaha warka dhab tahay waxa weeyaan haddaynu inagu isbedel rabnana dunidu weligeed bay loolankaa ku jira halkaynu joogno ka hooseeya ayaa dunidu soo martay ka hooseeyay soo martay laakiin rag baa u halgamo ka soo saaray gruubkiinan caaway hor fadhiya dee nin cirale laba qof baan arkaa baan u malaynayahay intiina kale madaxiinu waa madow idan idinkaa dadkii isbedelkana abuuri lahaa samayn lahaa laakiin waxayn leenahay yoolku yuu idinka qaldamay dhallinyaradu inta badan gebgebtaa ku badan iyagana oo markaad afar bug akhridaba dhan baad u carartaa gebgebta intaad daysaan dunidu taarikh bay leedahay taarikhda daraaseeya oo meeshii ilaah iyo rasuulkiisu wax ka saxeen meel ka fiican soo heli mayside go that way waxbaynu sixi karaynaa wsal اllahuma calى muxamadi wعalى ali وصaxbi وslm